allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wsidna cilma alxamdu lilahi cla kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii asiyar zakiy addurar asaniya fi siyar zakiya waxaynu insha allahu gelaynaa casharkii labaad casharka labaad wuxuu ku saabsan yahay abtirsiinta iyo nasabka nabigeenna kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo qaybo kaloo soo raacaya inta aynaan akhriyin waxaynu ka horraysiinaynaa in nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi abtirsiintiisa la bartaa waa shay sunno ah oo wanaagsan oo wacan wey waajibse ma aha in shakhsiyaddiisa la barto oo la rumeeyaa waajiba laakiin abtirsiinta in la bartaa waa sunne waxay sii xoogoobaysaa ummadaha aadka u ilaaliya nasabka sida innagoo kale ee nasabkooda xifdiye ee dudubiya ee ku subciya waxaa munaasib sii ah kol haddaad xifdiday inaad kii nebiga xifdido salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu aad u dayacan yahayna waan filayaayo masjidkeenna aad iminka laydha ayaa tirinaya waxoogay wuu adkaanaya marka qaybi waa qaybta koobaad qaybta labaad nasabka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi labaa loo qaybiyaa qayb waa ah saxiix laaxin laga qaban maayo waa aabbihii ka bilow ilaa cadnaan qaybina waa qayb laysku khilaafsan yahay oo waxaa loo badan yahay inaan wax badani ka sugnayn saynu gaadhi doonno marka waa marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nebiyulaahi aadam qaybtaasi sidaad dareemi doontaan isdhexyaac badan iyo ereyo badan iyo kelmado ghariiba ayaa ku jira labadaa qodob markaynu ka horraysiinno waxaynu ku sii daraynaa oo qodob saddexaad ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadka uu ka soo wada jeedaa waa dad si saxa ah isu wada guursaday oo wax qaladii aanu ku jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa ka sugan inuu yidhi kharajtu min nikaaxin laa min sifyaaxin waxaan ku dhashay guur xalaal ah oo aan marna gaabsi ku jirin min abihi laga bilaabo ilaa iyo nebiyulaahi aadam ilaahay waa ka dhowray waana tuu xadiiska ku dareeyu lahaa ina allaha istafaa kinanata min waladi ismaaciil wastafa qurayshan min kinaana wastafaa haashiman min quraysh wastafaanii min bani haashim jilibka kinaana laydhaa intuu ismaaciil dhaluu ilaahay ka doortay qurayshna wuxuu ka sii doortay kinaana qurayshna wuxuu ka sii doortay haashim anigana haashim buu iga dhex doortay marka waa safwatu safwa xulkii ayaa laga sii xushay weeye sheekhu wuxuu yidhi isagoo tirinaya nasabkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa huwa nebiga alleh ibnu cabdillaahi cabdillaahi inankiisii weeye cabdulmualibi cabdulmualibna abuuhu cabdilaahigan aabbihii weeye wa huwa cabdulmualibkuna shaybatalxamdi nusib nusiibadaasi waa summi waxa loo bixiyo magaciisu ahaa shaybat alxamdi waa mafcuul muqadam ah magaciisa saxdii waa shaybat alxamdi waa ciradii mahadda wey abuuhu aabbihii cabdulmualib camru weeye oo haashimu lagu naanayso magaciisuna waa camar naanaystiisuna waa haashim waljaddu awowgiina cabdu manaafin weeye cabdumanaaf ibnu qusayi oo qusay dhalay qusaygaasoo zaydun zayd ah marka qusayna waa naanays zaydna waa magacii zaydkaasoo ibnu kilaabin kilaab magaciisa lagu naanaysa dhalay ay xakiimin magaciisu waa xakiim yaa ukhaya wa huwa kilaabkani ama xakiimkani ibnu murata muraninka laydha ayaa dhalay ibni kacbin kacab sii dhalay ibnu lu'ay lu'ayna uu sii dhalay wa huwa ibnu lu'ayiganina ibnu haalibin haalib inankiisii weeye ay ibni fahri aydani waxa weeye takmilatulbayt iyo tambiih ay baraarug eh ibni fihri fihir baa isna dhalay wa huwa fihriganna ibnu maalikin maalig inankiisii weeye ay tanabax ibni nadr nadr baa isna sii dhalay wa abuhu aabbihiina kinaanatun waa kinaano ma abraka maxaa ka baraka badan waa kii la lahaa waxaa laga soo doortay min walad ismaaciil maadaama barakada la sheegayaana waa ka mid noqoshada ubadkiisa uu ka mid yahay sayidulkhalq waaliduhu waalidkiisu kanaana khusaymatu waa khusayma khusaymana waa ibnu mudrika wa huwa mudrikana ibnu ilyaasa ilyaas inankiisii weeye ay ibni mudara ilyaasna waa ina mudar mudarkaasoo isna ibnu nisaarin nisaar uu dhalay nisaarna ibni macadin laamira oon shaki lahayn macadkaasina waa ibnu cadnaan intaa wuxuu ku ururiyey sheekhu nasabkii aynu nidhi waa saxiix oo wax qaldani kuma jiraan waxa ugu horraysay cabdullaah waa nebiga aabbihii salawaatu rabbi wasalaamu calayh saynu gaadhi doonnana ma uu soo gaadhin nolol ahaan iskumay soo gaadhin isagoo wiil yara ayuu dhalay waxaa la ydhaha jir buu ahaa markuu nebigu u calool galay cabdulaah socoto uu socdaalay ayaanu ku dhintay mabuu soo laaban awlaadda uu dhalay cabdilmutalib oo toban nin ahaana waa kuugu ugu jeclaa amaa cabdulmutalib magaciisa isaga waxaa la odhan jiray shaybatulxamd oo cirro yaroo cirro caanooda oo uu fooda ku lahaa oo uu ku dhashay ayaa magaca lagu raaciyey shaybat alxamd waxaanu ku dhashay madiina oo aabbihii haashimo socoto ah ayaa gabadh ku guursaday madiina wuxuu ka guursaday khasraj wuxuu ka sii guursaday jilibka laydhaa bani najaar deetana wuu sii dhaafay xagga iyo shaam buu tegey shaamtiibuu ku bukooday deetana wuxuu ku geeriyooday falastiin meesha iminka khaza laydhaa qase ayuu ku aasan yahay qasatu haashim baba laydhaa markaasaa wuxuu sheegay inuu gabadh halkaa ku guursaday xaas oy uurna kaga u yimi dabeetana markii la ogaaday inay umushay ayaa waxaa ka warqabay walaalkii mualib mualib ibnu cabdimanaaf halkaasuu kaga warhayay wiilka yar markuu waxoogay weynaaday dhowr-iyo toban jir noqday ayuu u tago wuxuu yidhi ninkan waan kaxaynayaa waxaan u kaxaynayaa maqaamkii iyo meeqaankii aabbihii ayuu maka ka qabsanaya waayo aabbihii mas-uuliyadda ayuu hayay waxa la yidhaahdo rifaadada iyo siqaayada waynu gaari doonaa rifaayada iyo siqaaya waa maxay dowladda yare maka ka dhisan ayaa ninkan qusayi la yidhaa uu qaybiyey ubadkiisuu qaybiyey qaar calanka dagaalkuu dhiibay qaarka hogaaminta ciidanka u dhiibay qaar farduhu u dhiibay qaar wuxuu dhiibay sifaarada qabaa'ilka dhexdooda arrimaha dibadoo kale weeye wasaaraddaasay la macno tahay qolada reer bani haashim wuxuu u dhiibay assiqaaya oo dadka in la waraabiyo ah iyo warifaada xujayda in la cuntaysiiyo oo intay halkaa joogaan cunto la siiyo qolob wax buu dhiibay qaar wuxuu dhiibay miftaaxa kacbada ilaa maantay hayaan ilaa maanta uu nebigu yidhi khuduuha khaalidatan taalida laa ya'khuduhaa minkum ilaa daalim markaa sidii bay ku yeeleen abtiyaaladiio way soo dhiibeen wiilkii magacan cabdulmualib siduu ka baxayayaan e, e, e tilmaamaynaa cabdulmualib ila cabdi ma ahayne xor buu ahaaye mualibna waa adeerkii laakiin wiilkani ma u ekayn nimankan quraysheed iyo reer bani haashimo maarnaan baa ku jirta wuu yar maarnaa maarin buu yara ahaa buu raacay nin waxoogay leegoo jaafajuglaaho dhallinyaro ah oon hore loo garanay oo haddana yar maaran oo odaygii la garanayo xagga dambe u saaran faraska ayuunba ka soo galay dadku markiiba waxay idhaahdeen ishtara almuttalibu cabdan waa ninkii mutalib addoon buu soo iibsaday isna wuxuuhi wayxakum huwa ibnu ahi war waa wiilkii yar adeerka u ahaa waa been fakatayo magaciiba uu la booday cabdulmualib baa maalintaa loo bixiyey sidaa awgeed magaciisiiba uu shiikhiyey qof qof baa yaqaana shaybat alxamd bal nebigu markuu dhaadanayay muxuu idhi ana alnabiyu la kadib ana bnu cabdilmualib markaa magac faafay buu ahaa haddii la yidhaahdo oo cubuudiyada ilaahunbaa laysu raacin jirayo cabdullaah iyo cabduraxmaan iyo cabdulghafuur baa la odhan jiray cabdulmualib see mualib cabdi looga dhiga waxaynu leenahay waa cubuudiyadii aadamaha addoon nin leeyahay sayidkii ama waxaa loogu jawaabi karaa waa xikaayad baxday xilligii jaahiliyada oo aan la soo qaban karayn cabdimanaaf baa ku jira magacyada arki doontaan qaar baa cabdishamsi ku jira dee qofka nool baa magaciisa la bedelaaye mid dhintay magaciisiina waa la dhintay marka aabbihii awowgiisa koobaad waa cabdulmualibka awowga labaad waa haashim haashim waxa loo yidhi magaciisu waa camar laakiin haashim waxa loo yidhi ummadda oo aad u tabaalaysan oo abaaraysan ayaa wuxuu u samayn jiray waxaan sariidka laydhaa sariidku wuxuu u egyahay waxaan inagu u naqaano fijaanka aynu idhaahno ama aynu idhaahno aashan arooska loo dhigo xeedhada ayuu u egyahay waa timir timir iyo alamsa hilib iyo subag waxooga laysku xasho ayaa waxa dhaha ariid markaa ariidkaasuu dadka ka dhargin jiray nin deeqsiyana u ahaa nin aad iyo aad u qanina u ahaa deetana ummaddii oo abaarsan ayaa uu siinayay ariidka cuntada qaaliga ah deetan ninkii gebiye muxuu yidhi haashimu aladii hashama athariida liqowmihi qowmun bimakkata musnitiina cijaafu haashim waa ninkii sariidka ugu futaynayey ee ugu burburinayay maka qoom abaarsan oo aad iyo aad u jilicsan sunnat ilayhi rixlataani kilaahuma safaru shitaa'i wa rixlat lasyaafi waa ninka jideeye labadan safar qurayshu jideeyey marna inay u safraan shaam marna u safraan yaman xaashimna waa awowgii labaad waljaddu awowga cabdilmualibna cabdumanaafin waa cabdumanaaf cabdumanaafna waa oday qiimo badan oo dhexdooda aad uga caan ahaa buu ahaa ibnu qusayi qusayina zayd baa magaciisa laydhaa qusay marka xaqiiqada loo yimaado ninka quraysh quraysh ka dhigay waa qusay ibnu kilaab muxuu kaga dhigay quraysh waxaa laga firdhiyey iyagoo tira yar maka iyo meeshay deganaayeenee awoogood ismaaciil uu diyaariyey ayaa laga firdhiyey ree guuraabay iska noqdeen maka hareereeda guurguura dabeetna qusay ibnu kilaab baa ururiyey waxaa la yidhahdaa tira boqol nin meelahaasay noqdeen xuwaryaadheen boqol nin toqoniyo mooyaane si kale loogama adkaadee aynu magaalada madaxa gelinno oo xoraysanno yaa laga xoraynaya jurhum niman la yidhaa laga xoraynaya sidii buu yaalay jurhumtii bay ka xoog bateen dabeetna waa kuwa meesha ka saaray jurhumna intaan laga saarin ayay ceelkii baabiyeen zamsamkii bay qariyeen alla wixii kacbadu ay dahab lahayd iyo hadiyad lahaydna way ku dhex gureen zamsamkiina way aaseenoo sallaxyo oan ku qariyeen muddo dheer oo boqol iyo ziyaado sana ah ayaa la la'aa meel alla meelu samsamkii saynu gaari doonno cabdilmudalib buu ilaahay tusi doonaa biidn illahi tacala saynu gaari doono marka qusay waa ninka markaa dowladdan u sameeyey maka dejiyey qawaaniintan aynu tilmaamaynay daaruunadooda u sameeyey baarlamanka meel cid gaari gasho oo laydhaa afartan jir mooye qofka lama galo daartaa afartan jirubaa gala afartankaana muxuu sameeyaa labaatan sanno dambena dhegtuu maalaa ma hadlo ma codayn karo mana hadli karo mana murmi karo markuu lixdan gaadhuu farta taagaya markaasuu talinaya waa daaru nadwa laakiin daaru nadwa waxay kharibantay oy xumaato taariikh xun u baxday markii nebiga loogu tashaday intii horeo dhan meel wacan bay ahaydoo nabaddaa lagu xidhi jirayo ummaddaa lagu dhexdhexaadin jirayo xujaydaa wax lagu siin jirayo dulmigaa lagaga hortegi jiray laakiin daarunadwa taariikhda waxay ka xumaatay maalinta waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk zayd oo qusay aana intaan ku dhaafno ibnu kilaabin awowgiisa kale waa kilaab kilaab waa naanays waxaa loogu bixiyey liannahu kaana yatakallab ay buu ku ugaarhsan jiray ay ayuu ugaarsigu ku fiicnaa aydaasu isticmaali jiray markaasaa kilaab loo yidhi waalkalbu huwa alakhdu waa qabashada wa minhu sumiya alkalluubu kalluuban kalbadda maxaa kalbad loo yidhi waxbay qabataa aygana waxaa kalab loo yidhi liannahu ya'hud alfariisa magaciisana xakiim baa la odhan jiray ee yaa ukhaya ya ukhaya wa takmilat lbeyt beytkunbuu ku dhammaystiraya wa huwa ibnu mura kilaabkaasi waa ibnu mura magacyada murana waa dacarta weeye asalkeedu waxay magacyada carabtu ula bixi jireen waxay odhan jireen magaca quruxda badanna addoommahay ula bixi jireen magaca quruxda badan magaca adag ee qallafsan ee kakana inamadooday u bixin jireen markaasaa lagu hi war wa sidee magacii macaanaaya daadaxda ahaana addoonkii u bixiseen kii qodaxda ahay qallafsanaana inankii waa u bixiseen inamaa nusamii cabiidana lianfusina addoommuhu annaga noo shaqayn annagaa u yeedhayna wa inamaa nusamii abnaa'ana liacdaa'ina inanka laakiin cadowgaan u magac bixinaynaayoo ninka marka murra la ydhaa dacar iyo qodax la ydhaa waa laga leexanaya marka waxay doonayaan umma iska colaadijoogay ahaayeen magacyada way adaadkayn jireen marka murra waa qanaadhki dacarta weeye ibni kacbin waa isna kacab dhalay ibnu lu'ay isna waa ibnu lu'ay wa huwa ibnu haalibin lu'aygaasna waa ibnu haalib haalibna waa ibnu fihrin fihirkaa weeye halkay quraysh isugu timaaddaa calaa qowli alakariin halkay culimmadu u badan yihin wa huwa fihriguna ibnu maalikin weeye maalikna waa ibnu nadr sideen arki doonnana qowlka ay xoojiyeen raafici iyo nawowi waa nadar buu leeyahy quraysh ayaa laydhaa wa abuhu aabbihiina kinaanatun kinaana weeye nadar waxa dhalay kinaana wa abuhu wa abuuhu halkuu ka odhan la ayaa luqad kaloo jirto luqatulqasri laydhaa wey luqatulqasri waa la gaabinaya xarfu cilii baa la jaraya abuuhu abuhu abaahu abahu abiihi abiihi xarfu cilaha la jaraya baydkii baana u deliishadaan iqtadaa abahu cadiyun filkaram wa abuhu in badan uu keeni doonaa qasriga kinaanatu weeye ma abraka maxaa ka baraka badan waaliduhu kii dhalayna khusaymatu weeye ibnu mudrika wa huwa mudrikaduna ibnu ilyaas weeye ay ibnu mudara marka markay cadnaaniyiintu kala leexdaan mudar iyo rabiicay ku kala leexdaan cadnaaniyiintu markaa nebigu wuxuu raacaa mudar qolooyinka kale waxay noqdaan iyaguna rabiicay noqdaan ibnu macadin laamirana waa takmiilatulbeyt beydku ku dhammaystiray shaki kuma jiro wa huwa macadkuna ibnu cadnaana cadnaan weeye wiilkiisii wa ahlu nasabi culimmada nasabka taqaanaa'i qad ajmacuu waxay isku raaceen ilaa hunaa halkaa in la soo gaadhsiiyo filkutubi ay fi kutubihim kutubtay ku qorayeen nasabka halkaasay isla soo gaadheen wa bacdahu cadnaan gadaashi khulfun khilaafa ah kaiirun badan jammun aad u badan waa tawkiid asaxuhu inta ugu saxiixsan xawaa waxa koobay hu saxiixa haada nadmu tixayhiganaan tirinayo intii ugu saxiixsanaydna iga qabo culimada islaamku markay cadnaan soo gaadhaan laba qowl bay u qaybsamaan qolo waxay yidhaahdaan barta ayaan la dhaafinin waxaa kow ka ah cumar ibnu khadaab radi allahu canhu caaisha radi allahu canha ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray kaana nabiyu ida ntasab lam yujaawis fii nasabihi macad ibnu cadnaan nebigu markuu nasabka tiriyo tiriyo tiriyo macad ibnu cadnaan muu dhaafi jirin caaishana waxay leedahay dadka nasabka yaqaanaa cadnaan ma dhaafiyaan curwata ibnu zubayrna wuxuu idhaahdaa in taqaana cadnaan wax ka dambeeya lama hayo ilaa mutakharisuun qaar mala'awaala mooyaane iska mala mala'awaalaya laakiin bukhaari oo kale isagu wuxuu leeyihi waa la garan karaa waana lasii dhaafinaya bukhaari iyo dhowr culimo ah ayaa ogol in la dhaafiyo cadnaan oo la gaadhsiiyo ilaa aadam halkaa waxaa maray ibnu isxaaq iyo ibnu cabdilbar iyo culimmadaasaa martay laakiin qur-aanku wuxuu xoojinayaa qolooyinkan ka aamusay waayo rabbi wuxuu leeyay markuu ummadaa tirinayo wa quruunan bayna dalika kaiira mar kale wuxuu leeay waaladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allah wixii intaa ka dambeeyey ilaahunbaa yaqaana bini aadan uma tirsanaa marka cadnaan wixii ka dambeeya khilaaf badan baad ku arki waxaa kalood ku arki magacyo aad u ad adag waayo luqaduhu way sii bedelmayeeno mar walba luqad adagoo aynaan gaarayn ama garanayn ayaa loo gelayaa wa huwa macadku ibnu cadnaan weeye waa ahlu nasabi culimmada nasabku qad ajmacuu waxay isku raaceen ilaa huna halka in la gaadhsiiyo filkutubi kutubtooda wa bacdahu cadnaan wixii ka dambeeya khulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo kaiirun badan oo jammu xoog badan asaxuhu inta ugu asaxsan ee ugu saxiixsan xawaahu waxa koobay haada nadmu nadmigaygana koobay cadnaanu cadnaan fi lqowli alasaxi qowlka saxda ah ibnu udad udad ayaa dhalay nin la laydhaa wa bacduhum culimmada qaarkood yasiidu wuxuu ku kordhiyaa uddan oday uddan laydhaana wuxuu ku kordhiyaa filcadad tirada baynahuma labadooda u dhaxaysa oo wuxuu odhanaya cadnaan ibnu uddin ibnu udad saasuu odhanaya qaarna udkay ka boodayaanoo udad bay u boodayaan wa udadun udadkanna waaliduhu aabbihii muqawamu waa ninka muqawam laydhaa naaxuuru naaxuurna bacdu intaa ka bacdi jadduhu waa awowgii cadnaan wa huwa naaxuurkuna ibnu tayraxin tayrax ayaa dhalay ay ibnu yacruba isagana waxa dhalay yacrub baa dhalay wa anna yacruba yacrub ninka la yidhaahna huwa ibnu yashtuba <clears throat> yashtub inankiisii weeye halkan waxaynu gudagalnay magacyadii aan idiin sheegaayey runtii inaa cid xaqiijin karto oo boqolkiiba boqol xaqiijin kartaa ma jirto ee waxaa lagu socdaa qowlulmuwasiliin qolada xidhiidhinaysa qowlkoodii baa lagu socdaa oo hogaaminayo ibnu isxaaq cadnaan waxa dhalay buu leeyahay ibnu udad qola kale waxay mee odayba halkaa ku jiro uddin baa laydhaa abtirsiintuna inta badan waa wax laysku qabqabsado haddaad reeraha soomaaliyeed u fiirsato qaarba meel bay oday soo gelinayaan halkaa oday hebel baa ku jira maye kuma jiro labaaba ku jira maye labaduba kuma jiraane hebel iyo hebel baa isdhalay waa arrin iska dood badan weeye markay sidaa usii fogaatana warkeedu xaqiiqaba noqon maayee wuxuu noqonayaa qiyaas guud cadnaanu cadnaan filqowli ilasaxi qowlka saxda badan ibnu udadin weeye wa bacduhum culimmada qaarkood yasiidu waxay kordhiyeen uddan odaygaa laydhaa bay ku dareen filcadadi tirada oo xaggee bay geliyeen waxay dhex geliyeen udad iyo cadnaan dhexdooda baynahumaa dhexdooda ayay geliyeen wa udadun odayga udad laydhaana waaliduhu muqawamun baa laydhaa naaxuuru naaxuurna bacdu ay bacda dalika jadduhu awowgii weeye wa huwa naaxuurkuna ibnu tayraxin tayrax inankiisa weeye ay ibnu yacruba wa anna yacrubana huwa ibnu yashtuba wa huwa yashtubkuna ibnu naabitin naabit inankiisii weeye wa ismaaciilu ismaaciilna abun aabba ayuu yahay lahu naabit oo naabit baa wuxuu ka mid yahay ubadkii ismaaciil wajaduhu awowgii naabitna alkhaliilu waa khaliil raxmaan ibraahimu ibraahim weeye ibraahimu mise ibraahimu alif ku daray dhexe ibraahimu yadin baa la jaray qasri buu ku sameeyey ibraahimu ibraahim ibnu taaraxin oo ibnu taaraxa taaraxaasina ay aazaru waa aasarkii qur-aanku sheegayoo waa nebi ibraahim aabbihii ayaa taarax la odhanayay wa huwa taaraxanna ibnu naaxuurin waa naaxuur inankiisii wa haadaa naaxuurkanina aakharu waa naaxuur kale naaxuurkii aynu soo marnay mar dhoweyto ee cadnaan awowga u ahaa maaha waa mid ka sii sarreeyo maca ibraahim ka sarreeya wa huwa naaxuurkanna ibnu saaruuxa saaruuxu inankiisii weeye ibnu arcuu arcuu inankiisii weeye faalaqu faalaq ninka la yidhaahna abun lahu waa u aabbe ibnu caybara caybar buu ayasna inankiisii uu yahay ibnu shaalaq shaalaq kalena inankiisi weeye wa huwa isaguna ibnu arfakhshad arfakhshad aynankiisi weeye abuuhu aabbihiina saamu waa saam saamna abuuhu aabbihii nuuxun waa nuux nebi nuux weeye saa'imun oo soom badnaa qawaamu salaatuleyl iyo qiyaamuleyl badnaa wa huwa nuuxna ibnu laamika laamik inankiisii weeye ibnu matushlakh inankiisii weeye ibnu khanuuqa khanuuq inankiisii weeye wahwa khanuuqana fima wurikha siday taariikhda lagu wariyey idriis weeye idriis baa khanuuq laydhaa buu leeyahy fii ma zacamuu waa siday sheegteene yardun yaradna abuuhu aabbihii weeye idriis aabbihii waa yardun wahwa yardiguna ibnu mahliila mahliil ininkiisi weeye ibnu qaynan yacqubuhu qaynankaasina waa ku sii xiga yaanashu yaanash baa ku xiga shiisun shiisna abuhu wa aabbihi ibnu aadama kaasina shiis ibnu aadam weeyo nebi aadam baa dhalay salla calayhi rabbuna wasalama miyaadslahayd waxaad tirin doontaa dad sidaa u ad adag oo ka adag jiic iyo meegaag meedhan ka adag waa luqadaha isbedelaya weeye taasaynu tiranaynaa wey sidaynu qadinnay waa uun waxyaale ay culimmadu raaraadiyeen oo danni ku dhisan weliba danni xataa aan qaalib ahayn naabit inuu ismaaciil dhalay iyadu waa sugan tahay laakiin tirsigu siduu u kala horreeya iyo inta udhaxaysa iyo kuwa la diidanya waa kuwa nebiyullahi ismaaciilna inuu waxanoo dhan dhalay waa muttafaq oo culimadu waxay isku waafaqsan yihiin cadnaan inuu galo nabiyullaahi ismaaciil awowgiina inuu khaliil yahay khaliiluraxmaan ibraahim ibraahim ibnu aazar culimadu waxay u badan yihiin aasarkaa qur-aanka lagu sheegay inuu nebi ibraahim aabbihii yahay culimmo yaroo tiro yar baa waxay idhaahdaan aasarkani waa adeerkii oo hooyadiina qabay oo bimansilati lwaalid ah in laakiin magaciisa la yidhaahdo taarikh laydhaa sheekhu wuxuu ku raacay sheekha laydhaa suhayli ee leh siirada ayaa dariiqaa maroo yidhi taarix waa magaciisa asalka ah aasarna waa naanays wa huwa ibnu naaxuur aasarna waxa dhalay naaxuur waana naaxuur kale oo aan ahayn kii horeynu soo marnay wa huwa ibnu saaruuxa ibnu arcaw ama ibnu arcu caynka labadaba way ku sameeyaan marna way fadxeeyaan marna way dameeyaan idinka suu dabdiyey ayn buu qoraya aynkaasi ma jiro waa cayn weeye saxa waa dhibac kal dantay waa ibnu arcu ama ibnu arcaw ibnu faalakha faalakh baa dhalay abun lahu aabbo u ah ibnu caybara ibnu shaalakh wahuwa ibnu arfakhshad abuuhu aabbihiina saamu weeye halkaas saam markaynu soo gaadhno ummaddii reer nuux ee dacwaddii diinta inta badan loo akhriyayay ee kibrayee rumayn waayey ilaahay waa kii halligay waa kii yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil doonnidu intii erada qaaday dadkii la socdee muuminiinta ahaa cidiba kama tarmin dhammaantood way dabar go'een yaa tarmay nebilaahi nuux keliya waa aabbaha labaad ee khalqigu leeyahay abunnaas aani baaba laydhaa nebi aadan baa hore looga tafiirmay mar labaadkiina nebi nuux baa laga tafiirmay saddex wiil baanu dhalay waa saam iyo xaam iyo yaafis saam waxaa ka soo jeeda dadkan carabta iyo yuhuudda dhinahaasaa ka soo jeeda xaamna waxaa ka soo jeeda alla wixii diir madow ayaa waxay ka soo jeedaan xaam yaafisna waxaa ka soo jeeda qoladan diirka cad ee indhaha buluuga leh iyaguna waxay ka soo jeedaan yaafis saddex baa laga soo jeeda ee abuuhu nuuxun saa'imun qawaamu baa ma tilmaamay inuu yahaa mid cibaado badan saa'imun qawaamunna baydkuu ku buuxinayaa saa'imu mid soomuuha qawaamu wa huwa ibnu lamika laamik miimkiisa waxaa kuugu bannaan fadxa iyo kasraba laamak iyo laamik waad odhan karta ibnu matushlakha ibnu khanuukha wa huwa khanuukhuna fii ma wurrikha sida taariikhda lagu sheegay idriisu waa idriis fiima ma zacamuu yardun abuhu yardi odayga la yidhaana abuhu wa aabbihi wahwa kani waa yardiye ibnu mahliila mahliil inankiisi weeye ibnu qaynan yacqubuhu yaanashu yaanashna shiisun shiis baa abuhu aabbihii ah oo shiiskaasoo ibnu aadama sallaa calayhi ilaahay ha ammaano sallaa calayhi ha ammaano rabbunaa rabbigeen wasallama ha nabadgeliye amaa qurayshu quraysh miyaa fal sida saxnimada badani fihrun fihri ayaa jimaacuhaa ururiya odaygay quraysh isugu timaaddo ee magac ali waa fihr walaktaruuna culimmadu halkay u badan yihiinna annadru waa nadar wa ummuhu nebiga hooyadii aaminatu waa aamina waaliduhaa aabbaheedna wahbun waa wahab yeli waxaa ku sii xiga cabdumanaafin waa aamina binti wahab bin cabdimanaaf jadduha awowgeed weeye wahwa cabdimanaafkanna ibnu zuhrata waa suhra inankiisii yelii waxaa ku xiga kilaabun kilaab wa fiihi kilaabka oo aynu nidhi xakiim baa la odhan jiray maca abiihi aabbihii ayaa alintisaabu nasabkoodu isugu yimaada halkan wuxuu qaybtan ku soo gebagabaynayaa quraysh yaa la yidhaa magacan quraysh min alqarshi baa laga keenay see saxda ah wa huwa aljamcu waa ururin maadaama ay ka soo urureen maka hareeraheeda oo maka ay ku dhex urureen oo caasimad ka dhigteen ayaa quraysh la yidhi saa awgeed baa kelmaddan taqarashu urura marka la leeyahay ayaa ladha taqarrashu qaarna waxay dha maya eh nimankani bay ahaayeen say bahasha u urinayeen shilimaadka ayaa quraysh la yidhi baynamaa carabta kale xoololey iyo beeraley bay ahaayeen qolada keliya baacmisharkii lacagta ururisaa iyagay ahaayeen markaa quraysh horta waa ereygu wuxuu ka yimi min alqarshi oo jamcintii ah laakiin odaygeebaa quraysh la laydhaa culimmadu laba qowl bay ku leeyihin qole waxay leey waa fihr markaa nink alla ninkii fihri soo galaa waa quraysh alimaamu raafici iyo alimaamu nawowi iyagu waxay mareen nadar ayaa ah quraysh ninkii nadar soo gala waa quraysh kii nadar soo geli waaya quraysh maaha kaasaanaad mooddaa inuu xoog badan yahay amaa nebiga hooyadii haddaynu aabbihii aragnay abtirsiintii hooyaduna meede waa tan aamina la ydhaa aabbaheedna waa wahab wahabkaas waa ibnu cabdimanaaf cabdimanaafkii nebiga abtirsiintiisa ku jiray ee haashim ibnu cabdimanaaf iyo kani way kala duwanyiin waa laba cabdimanaaf isku qabiilba maaha kana waa bani zuhra kaasna waa bani cabdimanaaf xooga bay isu jiraan kilaabkay isugu imanayaan ilmaadeer taqriiban bay noqonayaan cabdumanaaf ibnu zuhra ibnu kilaab zuhrahaasi ma odaybaa mise waa islaan magaca lagu daray culimmo yaroo tiro yarba waxay leeyihiin zuhra waa islaan laakiin waxaa loo badan yahay inuu oday yahay taniiu waxa la yidhaahdo ataniis almacnawi ayaa ku sugan ibnu kilaabin kilaabkaasay isugu yimaadaan wa fiihi maca abihi lintisaabu cabdullaahi oo nebiga aabbihiya ah, iyo aaminiyo hooyadii waxay ku kulmaan magaca kilaab marka waxay isugu imanayaan qusay ayayilaab ibnu qusay ama qusay ibnu kilaab cafwan waxaanu gelaynaa baabka labaad oo ah mawliduhu dhalashadiisii iyo wa iyo kobcu kobcayay wamaa waqaca fiihimaa wixii dhacay labada xaaladood ee min alcajaa'ibi layaabka lahaa iyo wal aayaati aayaadkii alkhawaariqi caadada khilaafay algharaa'ibi layaabka lahaa alkhawaariq dalooliyey caadadii iyo dhaqankii cajaa'ibta iyo mucjisaadka dhacay ayuu taxi doonaa iyo qaabkii nebigu u dhashay iyo qaabku u barbaaray iyo taariikh aad u muhiima ayuu sheekhu taxaya wuxuu yidhi wwulida الnabiyu caama alfiili ay fi rabiici اlأwli اlfadiili liyowmi اlاثnayn mubaarakan ataa lilaylatayni min rabiicin khalata waqiila baldaka liinta cashara waqiila bacda alfiili da bifatara barbaciina aw alaaiina sana warudada alkhulfu wabacdun wahana wawulida nabiyu nebiga waa la dhalay caama alfiili sanadkii maroodigaa la dhalay ay fii rabiici lwali rabiici lwal baa la dhalay alfadiili ee fadliga badnaa liyowmi lnayni ay fii ywmi lnayni laamku waa bimacnaa fii mubaarakan baa la dhalay isagoo barakaysan ataa wou yimi lilaylatayn laba habeen min rabiicin khalata rabiiculawaloo laba habeen tageen ayuu dhashay wa qiila waxaa layidhi bal eh daaka dhalashadaasi lisintay cashara labiyo toban markay tegeen habeenkii labiyo tobnaad ayuu dhashay wa qiila waxaa la yidhi bacda fiili fiilka ayuu ka dembeeyey maroodigii daakan ahaa bifatra muddo dheer uma muu dhoweyn baa layidhi biarbaciinafartan sanuu ka dembeeye baa layidhi aw alaaiina sana ama soddon sanuu ka dembeeyey wa rudda waa la celiyey dalkhulfu khilaafkan waa la celiyo ganafkaa lagu dhuftay wa bacdun culimmada qaarkoodna wahana way jilciyeenoo khilaaf jilicsan oo aan macno lahayn ayay ka soo qaadeen nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu maka ku dhashay waa dhibcaan laakiin goobtuu maka kaga dhashay iyada qudheeda khilaaf weyn baa ka taagan sababta laysugu khilaafayna waa garan kartaanoo ilmaha yaree dhalanaya haddii la sii og yahay inuu noqonayo nebiyulaahi moxamed oo dhan heegan buu noqon la stanbay deetana daqiiqadu dhashay iyo ilbidhiqsigay ka ahayd iyo goobta iyo intii dumaray ka umulinayay iyo ciddii kaagi dhoweyd iyo xabadii la riday wixii oo dhan ba iyo wanankii la qalay la qori laha laakiin ilma yaroo iska caadi oo dhashay oo reer islaamiyad u dhashay oo weliba agoon oo aabbihiina ka sii horreeyey cidus badanoo diyaar u ahaydba ma ay jirin taasaa keenaysa in laysku khilaafo sheekheenani wuxuu leeyahy meel laydhaha suqaaqi lmudakik oo xaramka waqooyi ka xigtaa ayuu ku dhashay qolo kalena waxay leeyihiin shicbigaabuu ku dhashay shicbi abi taalib oo kacbada bari ka xigta waana halkan iminka dadku ay ku yaacaane eeshiyaanku ay ku ururaan maktabad baa ka dhisan halkaa maktabada idhaan waa mawlidu nabiy waa qowlka labaad qowlka kale wuxuu odhanayaa waa mamudakig waxoogay bay waqooyiga ka xigtaa qowl saddexaad wuxuu odhanayaa magaaladuu ka baxsanaa cusfaan buu ku dhashay meel jidda ku dhow qowlkaasna waa qowl aad u shaad ah aad buu shaad u yahay waana la diiday marka markaynu maka sheegnay xaafadu doonabaha kaga dhashee waxa soo hadhay sannadkeebuu dhashay ibnu cabaas siduu leeyahay alxaafidu dabaraanina soo saaraya xaakim fi mustadrakihi nebigu wuxuu dhashay caamulfiil ummaddaasina ummad raacata ah oo aan taariikh kala lahayne abaaraha iyo colaadaha iyo nabadda iyo barwaaqooyinka xaarama cuna midhan iyo ee ku tirsada iyo ee maxaa la odhan jira habtii iyo sidaa soomaalidu ay sanadkii hebel la galay iyo yaa noocaas noocaasayna u tirsan jireenoo sannadkaa maroodigu soo weeraray maka ee xabashidu wadatay ayaa lagu taariikheeyey waana markay culimmadu dib u baadheen tan miilaadiga waa kuwan yidhaahdaa waana qadya saxa falakiintu waa isku waafaqeen inay ku beegnaanayso tanaynu tirsanno ee laynagu ibtileeyey rabiiculawalkaasi qowlka khilaafaya odhanaya waabuu ka dembeeyey in badan waa qowl daciifa ah wey culimmadu waa radiyeen bal ijmaac buu ku dhadhow yahay siduu tilmaamayo sheekh lanaa ibnu dixiya ibnu dixiya wuxuu leeyahy cafwan ibnudixiya maaha ibnuljazaar oo taabiciinta ka mid ah wuxuu leeyahy waaba ijmaac inuu camilfiil ahaa marka qolada le afartan buu ka dembeeyey soddon buu ka dembeeyey waa qowl aad u daciif ah waa yahay bishee buu ahaa rabiicin alwal inuu ahaa waa loo badan yahay laakiin muttafaq maaha qaar baa waxay leeyihiin rabadaan baabuu dhashay qaar waxay leeyihin muxaram buu dhashay qaar kale waxay leeyihiin wuxuu dhashay eh, shawaal bilo badan bay sheegeen laakiin halka loo badan waa waa rabiiculawal waxa ka sii khilaaf badan maalintee buu ka dhashay iyada taa cidibadiisuma keenin qaar waxay eh, rabiiculawal labadeedii qaar waxay idhahdeen sagaalkeedii isagu laakiin wuxuu inoo sheegay labadeedii labiyo tobankeedii labadaa qowloo uu sheegay qaar baa yidhi shan iyo tobankeedii waayahay intaasi laysku khilaafay waxaan laysku khilaafsanayn maalinka uu dhashay usbuuca ka dhashay inuu isniin yahay yowmlinayn waa in nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo waxaa la yidhi isniinta ayaad soontaaye ka warran deeta wuxuuhi daaka alyawmu wulidtu fiihi wa unsila calaya fiihi waa maalintaan dhashay waxyigana laygu bilaabay sheekha la yidhaahdo ibnu khusayma wuxuu soo saaraya isagoo ka warinaya ibnu cabbaas waa maalintuu dhashay isniintu ee nebiga laga dhigay ee uu hijrooday ee uu madiino galay ee uu dhintay shantaa xaaladoodba isniin bay ku beegantay sidaa ogeed baa nebigu u soomi jiray isagoo xusaya usbuuciyan maalinka uu dhashay maalinta ilaahay loo qaada camalkana ay tahay intaa maxaad ka fahmaysaa haddii saxaabadu ay xusi jireen mawlidu nabiy oo mawlid digan jireen micid baad isku qabsan layd waa la qaybi laha maahee islaamaha kuurkuursanaya ayaa garan lahaa haddii intaasoo xafladood la qaban lahaa waayo shayguba hadduu xaflad yeesho waa la xasuustaa waayo sanadkii xilligiisaa la qaybaya sanad labaad sanad saddexaad tobnaad laakiin markii la garan waayey ee laysku qabtay macnaha weeye maalinta may eegayn qofka dhashana may eegayn waxay eegayn muxuu xambaarsanyahy dabeetana taasay awoodda saareen innagu markaynu maalintii iyo dhalashadii awoodda saarnay maxaynu ilowna wixii uu sidee waxyi ahaa noloshii uu siday tawxiidkii uu waday wixiiba waa laga dhaqaajiyey shakliyaad maalinta baruur badan la cuno kurus badan laysla dhaco maraq badan la cabbo taasina laa tuqadim walaa tuahir alla waxay taraysa bal tu'akhir waayo bidcay noqonaysaa dibna waa u dhigaysaa qofka marka alqaadi ciyaad sheekh laydhaa wuxuu leeyihi nabiga calayhi salaatu wasalaam kol hadduu rabiicul awal dhashay oo bilihii fadliga badnaa aanu dhalanin fadiilkan uu sheegayo waa erey inuu ku buuxiyey ramadaan muu dhalan bilihii muxaramkaana muu dhalan rajab iyo ee dilqacda iyo dilxaje u dhalan waxaa la moodi lahaa bishu inay fadliga u yeeshay inaanu fadli isagu lahayne bisha uu fadli ku yeeshay saa baa laga duwayba markaasaa la tusayaa fadli ilaahi uu siiyey alleh inuu yahay oo rasmiya waqad ra'ad way aragtay taad waxay u noqonaysaa hooyadii waqad ra'ad aragtay id xilligii wadacat ay umushay hu nebiga nuura nuur ayay aragtay nuurkaasoo kharaja ka soo baxay minhaa iyada ra'at ilqusuura ra'ad waxay ku aragtay nuurka alqusuura fooqyadii ay qusuura ashaami wa qusuura alciraaq waa kan uu keenayba qusuura busra busra meesha la yidhaahdo qusuurteedii iyo fooqyadeedii buu arkay oo qad adaa'at iftiimay wa wudica waa la dhigay dhulka basaruhu indhihiisa oo ila samaa'i samada murtaficun u markii dhulka la dhigay ee laga soo qabtay markiiba indhaha ayuu samada u taagay oo cirka ayuu eegaayey dhacdooyin badan ayaa la sheegaa inay dhaceen dhammaantoodna waxaa lagu wariyaa sanad daciifa ama munqadicah dhacdooyinka waxaa ka mid a ah in markii nebigu dhashay iiwaanu kisra iiwaankii weynaaye qasrigii madaxtooyadii kisra ee farisiintu inay dildilaacday waxaa kaloo la wariyaa koob iyo toban qubadood ama afar iyo toban qudbi oo waaweyn oo lahaydna inay burbureen dabkay caabudi jireenee shidnaa oo kumanaan sana aan bakhtiinna inuu bakhtiyey buxayrada la yidhaahdo harada la ydhaa saawa inay iyana gudhay ninkii muubadaanka lo odhan jiray ee qaadiga ugu weyne garsoore ahaana inuu ku riyooday fardo iyo geel xaggaa faris ku soo ordaaya kadibna boqorkii waa argagaxay wuxuu u yeedhay sadiix oo faaliyo weyn ahaa faaliyihiina wuxuu u sheegay inuu yahay nin soo baxaya oo adduunka wax ka beddelaya dhacdadan ibnu casaakir baa ku wariyay fi taariikhi dimishqa ma qawi qawi ma aha laakiin baciid maaha aha ilaahay subxaana wa tacaala inuu mucjisooyin ka muujiyo nebigu markuu nebi noqdana mucjisaad wuu lahaa isagoo nebi ahayna wuu lahaa markaa uu dhalanaya in mucjisaad badan la arkaana baciid maaha ee waxaynu ka hadlaynaa uun waa xagga sanadka markaa labuu inooga sheegay sheekhu wuxuu yidhi waqad ra'ad way aragtay id xilligii wadacad ay umushay hu nebiga nuuran bay aragtay nuurkaasoo kharaja minhaa ka baxay oo ra'at ilqusuura fooqyadii ay aragtay qusuura busra oo qad adaa'at iftiimay iftiinkii ka baxay ayaa ifiyey qusuura busra busra iyo basra kala baro busra haddii ba'da la dameeyo waa busra shaam urdun bay ku taallaa waa meesha la yidhaahdo xuuraan ama qaysaariya weeye busra shaam baa la yidhaha way ka dhowday basrada kale basrada inagu naqaanay ee timirta loo bixin jiray ee dumarka loo bixin jiray hiblaayo basra waa ciraaq weeye ciraaqda bari weeyo waa magaalo timir badan weeye iyada basra ayaa loo ahriyaa taana way leedahay marbuuda ah wa wudica waa la dhigay markii dhulka la dhigayba basaruhu indhihiisa oo murtaficun u dallacan ila samaa'i xagga samada ilma yari si aan u yeeli jirin ayuu nebigu markiiba cirka indhaha ku shareeray taasoo tilmaamaysa inuu isku xidhi doono iyo samada waxyiga ilaahay u keenaayo maata waa dhintay abuuhu walxaal ayuu geeriyooday aabbihi lahu nebiguuu leeyahay caamaani laba sannadood uu jiro iyo wa ulutun saddex meeloodow meel marka sannad loo qaybiyo waa afar bilood wa qiila waxaa la yidhi binnuqsaani ka dhinnaan can qadri daa ulukaa in leeg ayuu labada sano ka dhinnaa bimacnaa maxay noqonaysaa sannad iyo siddeed bilood waa la yidhi bal eh ka kaale labadaaba saxa waxa asaxay kaana inuu ahaa xamlan ur inuu ahaa uurkuhadh inuu ahaa ayaa saxiix ah wa ardacad waxaa nuujisay nebiga xiina kaana tiflan markuu wiil yar ahaa suwaybatu markaa khabarkii xagga dambe ku dhacaya maca cammihii adeerkii bay la nuujisay xamsata xamsa laytilqawmi qoomka aarkoodii iyo libaaxoodii ahaa iyo wa maca abi salamata almakhsuumi ayay la nuujisay yaa la nuujiyey suwaybatu suwayba wahya suwaybi ilaa abilahabin lahab ayaa actaqahaa xoreeyey wa inahu abulahabna xiina nqalab markuu laabtay adduunyada ka laabtu dhintay hulkan isagoo dhintay markuu laabtay ru'ya waa la arkay nawman hurda ayaa lagu arkay bisharri xiiba ama bishari xayba labada waa lagu wariyaa kasradaana badan bishari xiiba xaalad shar ah oo adag baa lagu arkay laakiin ha yeeshee suqiya waxa la waraabiyey bicidqihi xoraynta uu xoreeyey suwayba suwayba uu xoreeyey ayaa lagu waraabiyey nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa dhashay haddiiba uu dhashayna aabbihii miyuu noolaa mise mootanaa halkan saddex qowl buu inoogu sheegay inay nolol isku soo gaadheen oo nebigoo laba sannadood iyo afar bilood jira inuu dhintay waa qowlka koobaad qowlka labaadna wuxuu odhana maya eh afartan bilood labada sanay ka dhiman yihin maxay noqonaysaa sannad iyo siddeed bilood ayuu ku dhintay qowlka ee xoogga badan bukhaarina warinayo culamaadu siirna u badan yihiin saxa annahu kaana xamlan uur baabuu weliba uur dhexdhexaad oo shan lix bilood ah ayuu ahaa sidaa awgeed mar alla markuu dhashayna wa ardacathu waxaa nuujisay xiina kaana tifla huwayba markii uu dhashay waa gabadh yaroo shabad ah oo ugubaa dhashay ugubkuna dee innagu sidan iminka casriga ama ah markii masaasada lala soo yaacaye inta ay ibabaxaysa ee naaskeedu caana yeelanayee ilmihii waa jeelcabaadaya dabeetna maxay samayn jireen dumarkaa waaweyn ee ka agdhow ayaa sii nuujiya ila ilmaha yar inta horeo dhan waa jagayaayo waa waa godlayaayo suwayba oo addoon ahayd oo abuulahab lahaa ayaa nuujisay horeyna waxay u nuujisay xamsa oo adeerkiiya waana adeero waana walaalo laba sanana waa ka weynaa laba sanuu ka weynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalana way ahaayeen xagga nugmada waxa kaley huwayba nuujisay abu salama ibnu cabdilasad almaqsuumi oo saxaabi cajiiba ah noqonaya isna waa nuujiso nebigu la walaalahaa saddexdaas waa walaalo xagga ridaacada ay ku walaaloobeen waana kii nebigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii loo soo bandhigay inan xamsa dhalay el rasuul allo inantaa ermaad guursatid ee ilmaadeerkatiin wuxuu idhi inantaasi waa walaalkayba dhalay oo dee xamsa oo aanu radaacada ku walaalahay ayaa dhalay waxaa kaloo loo bandhigay mid kaloo uu abu salama dhalay sui low lam takun rabiibatii fi xijri ma xallat lii inamaa hiya ibnatu ahi min aridaaca marna laba arrimood bay inantani xaaraan igaga tahayoo mar waa rabiibadaydii hooyadeed baan wada joognaa umu salama anaa koriyey mar labaadkana dee aabbaheed baaban walaalanay qisada cajiibkii waxa weeye suwayba mar alle markay nebiga soo nuujisay oo markaa dee aan nabi ahayna ilmo yara oo walaalkii ka dhintay ayuu farxay abulahab islaantiina wuu xoreeyey farxaddii buu la xoreeyyim inankii yaraabaad nuujisay ha xor baaba tahay farxaddaa yar wuu aayey waxaa ku riyooday baa layidhaa cabaas ibni cabdilmutalib oy walaalahaayeen ayaa wuxuu ku arkay xaalad xun sir waryaahe adiga sidan ahe intii aad naga tagtay wax khayra ma aragti sir wax khayra maan arag shar iyo cadaabunbaa dabada leehay alla ilaahe maalin baa halkaa layga nuujiye buuri halkaa halka udhaxaysa faryaro ee maaratay murdisada iyo suulka ayaa maalin wax yar layga nuujiye waxaa la nuujiyey muxuuha dabcan ma ahayn biyaha jannada biyaha jannada waa ka xaaraan gaalo laakiin wax kaloo ilaahay ku quudiyey ayuu noqonayaa idan halkaa waxaad ka fahmaysaa ninkii ku farxayay maalintuu dhashay maalintuu nebi noqday ee ilaahay doortay uu la colloobay dadku waxaa laga yaabaa intaa in adeertay iyo walaasha layshayo in la wada socdo laakiin markuu mabdac xaqa la yimaado oo uu dabca wax bedelo oo qallooca hagaajiyo oo wax saxo waa la dhibsanayaa sida dhakhtarkuba markuu ku dhayayo hee waad ibsanaysaa waad cabaadaysaa waxaad jeclaan lahayd inaad kaga cararto laakiin waa dantaada maata waa dhintay abuuhu nebiga aabihii walxaal buu dhintay lahu caamaani wa ulusun saddex meeloodoo meel wa qiila waxa laydhi binuqsaani can qadri daa intaa in leeg buu ka dhinnaa bal eh labadaba ka kaalayo saxa waxa asaxay kaana xamla inuu uur uurku hadhahaa wa ardacathu waxaa nuujisay nebiga xiina kaana tifla markuu ilmo yar ahaa waxaa nuujisay maca cammihi adeerkii lala qabo xamsa laysil qawmi ah oo leyska aad ku bayaaniso ama aad beddel ka dhigto laysil qawmi ayay nuujisay wa maca salamata almakhzuumi qaar baa tilmaamay islaamto saxaabiyad noqotay laakiin waa lagu qabtay sheekhii yidhi way islaamtay waayo taariikhdaba dib looma arag waxaana loo badinaya inay yaraan ku dhimatay walxal hiya ilaa abilahbin actaqaha waa xoreeyey wa innahu isaguna xiina markii inqalaba uu laabtay hulkan dhimasho markuu ku laabtay aakhira u noqday ru'ya waa la arkay oo manaan baa lagu arkay nawman hurdo bisharri xiiba xaalad adag baa lagu arkay laakiin ha yeeshee suqiya waa la waraabiyey bicitqihi xoraynta uu xoreeyey thuwayba ayaa lagu waraabiyey wa bacdahaa intaa kadib xaliimatu sacdiya xaliimadii reer sacdiya ee loo nisbeeyey reer bani sacad wa bacdahaa xaliimatu sacdiya ayaa ku xigtay kuwa nuujiyey wa ardacad bacdaha bay noqonaysaa marka wa ardacad waxaa nuujisay bacdahaa huwayba gadaasheed xaliimatu sacdiya fadafirad waxay ku guulaysatay bidurati kuuskii dahabka ahaa asaniyati ee qaaliga ahaa naalad waxay ku gaadhay bihi nebiga waxay ku gaadhay khayran wanaag wa ayi khayrii oo ma khayriyaba waxa lagu gaadhay khayriya miyuu yahay khayr kasta waa ka badan yahi oo maxay gaadhay min sacatin fisanaan xagga noloshu u fidsanaatay wa ragadin iyo badnaan wax kasto loo badiyey iyo wa mayrin cunto fara badan baa ilaahay siiyey aqaama waa la joogay fii sacad ibni bakrin ayuu la joogay cindahaa agteeda al alacwaami afar sannadood buu la joogay tajnii ay guranaysay sacdahaa barakadeedaasay iska guranaysayoo way ku dheragtay aadna waa ugu nimcaysatay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu afar sana markuu soo gaadhay ayaa ma ee si fiican loo anqariyey waxaa la yidhaahdaa taqriiban dhowr bilood buu ahaa markii ay timi xaliimatu sacdiya iyo dumar badanoo la socdaa culimmadu way ku kala tegsan yihiin qaar toddoba bilood bay sheegaan qaar lix bay sheegaan qaar sagaal bay sheegaan adugu sanadku uma dhamma marka la qaadayo reer bani sacadna waxay degan yihiin meel u dhaxaysa maka iyo madiina magaaladay yimaadaan dhaqanna way u ahaan jirta carab in ilmuhu intuu yar dibaddaa lagu soo nuujiyo oo maxay uga golleeyiin kow caafimaadka magaaladu waa bush badan tahaye ilmaha yar in laga fogeeyo waa mar inuu soo caana dhamo waa mar saddexaadkee waa dhul iska bannaane si fiican ugu raad qaado oo waqasha iyo waxaraa celceliye iyo luqadii saxda ahaydna soo bartoo faa'iidooyin badan bay ka helaan qolooyinka reermiigana waa u dano gabadhan irmaane umusha ahi waxay ku helaysaa biil ama lacag ha noqdo ama raashin ha noqdo ama hadhowtoo lala socdo deetana gabadh walba waxay doonanaysaa wiil ama gabadh ay nuujiso alimaam ulbayhaqi ayaa wuxuu ku soo saaraya fi sunanihi xadiis aad u dheer aad buu u dheeriy wuxuu leeyahy wuxuu ka warinaya xaliimatu sacdiya lafteedii waxa leeyahy dumar badan baanu ku soo baxnay waxaan wataa dameer dhadig baan saaranay oo aad u weydowday sanadkuna waa abaar qaca weliba dirqi bay ku socotaa dameertaydiioo kolba waa lay istaagaya waxaanu wadannaa hal duqa oo naloo yar liso anigiiyo wiilkayga yar walle in yaroo gororaa laga dhiijiyaabay tir oo aan weynayn oo aan anigaiyo ilmahayad midna gaadhayn deetana ilmaha yar maba seexdaba habeenkii oohin buu la seexan waayaa makaanu nimi dumarkii la socday iyo anigaba mid walba ilmaha yar waa loo bandhigaa su'aalun bay weydiisay aabbihii ma noolii maya oo haddaa awowgii muxuu ii tarayaa waabuu ilaabayaabe igadaa diyaarumayhiye mid aabba leh oo aabbuu iska soo daba tuuro oo kolba uu biilka iyo raashinku iska soo daba dhaca baa la doonaya dabeetana xaliimo waa lagu imtixaamay waa loo keenay kuwii diiday bay ku jirta dumarkii kaleo dhan ubad bay heleen iyadoo waa kusoo qaban weyde hadhow markay galabcarowgii tahay ey faramadhan tahay ayuu ninkeedii ku yidhi na waynugu doqonniima inayn faramadhnaan ku noqonnaaye agoonku yaramaad ka soo qaadan iyagoo le wayla tahay ana way la tahay farmanaantumuu dhaamaa ilahay wuxuu ilaalinay bal eeg dabeetana way soo qaadatay mar alle markay dhabta saartay ayaa horta labadii horaadba buuxsameen caano oo labadii wiilba ay ka dhargeen way yaabtay dameertii baa la fuulay waabay faranfardaynaysaa islaamu waxay idhaahdaan naastii saa kale la soco weyda maanahayn dameertaadu haa wale waxbaa ku soo kordhay hashiibaa habeenkii la istamcay ha la liso iyana waabay dararsanto waa buuxdaa waabay xoorinaysaa kaliil neef xooriyaana waa naadir markii bay daxdareemena yidhaahdeen odaygaa horfaamo wuxuu idhi wallaahi laqad akhadnaa nasamata mubaaraka ilmo yaroo barakaysanaynu soo qaadanaan filaya dabeetana guryihii baaba la tegey xoolihii laga inoo dararsayiniyaba waxa ka sii daran halkay u foofiyaan ayay reeraha kaloo dhan u foofiyan idhahdaan naa reerkan xoolahoodu dharagsan yihiin balbartay geeyeen geeya oo wax kalaa la socdo ku dadbane iyaguma wax dabeetna way barti bay geeyaan kuwana iyagoo golongolay ka soo celiyaan kuwana iyagoo dheragsan aad bay u fahmeen markaa in meeshii dabeetna waxa dhacdoo kaloo cajiib ah wuxuu u korayaa si aan dhallinyartuba u korin ilmihii yaree kale wuu ka dheereeyey markii waxa la moodaa inuu ka wenyey deetana siduu u xoogaystay siduu u cayaarayo aad bay ula dhaceen akhlaaqadii leeyahay teetana iyada oo aad iyo aad u jecel oo marnaba aan sii daynayn ayuunbay qisa dhacday deetana qisadaasa waxay keentay inay degdeg u soo celiso wa bacdaha xaliimatu sacdiya fadafirad waxay ku guulaysatay bidurrati saniya dahabkii qaaliga ahaa naalad bihi nebiga waxay ku gaadhay khayra khayr bay ku gaadhay wa aya khayrin ma khayr oo kalea ma khayrarka kaleu la mid yahay min sacatin ballaadhnaan wa raqadin badnaan xagga cuntada iyo nolosha iyo wa mayrin iyo cunto aqaama waa joogay fii sacd bni bakrin cindaha wuxuu la joogay agteeda arbacata alacwaami afar sannadood ashaasi waa min oo kale noqonaysa arbacatan min acwaamin tajni waxay guranaysay sacdaha barakadeeda iska guranaysay wa xiina markii shaqa uu dilaaciyey sadrahu jibriilu markaa sadra waa khaafad waa cabsatay calayhi nebigay u cabsatay xadasan dhacdo ya'uulu xumaan kula soo noqota dhacdo xumaan kaga tagta ayaa uga baqatay radadhu waa soo celisay saaliman isagoo bad qaba ila aaminati aamina wa kharajat bihi ila almadiinati aaminana waxay ula baxday xagga iyo madiina tasuuru way booqanaysaa ahwaalan abti lahu nebigu leeyahay fa maridad waa bukootay raajicatan iyadoo soo noqonaysa ayay bukootay wa qubidat waana la oofsaday fa dufinad kadabadna waa la aasay fa dufinad waxaa lagu aasay hunaaka halka bil abwaa'i meesha abwo laydhaa walxaal baa la aasayaa cumruhu nebiga cumrigiisu sittu siniina lix sano uu yahay maca shayin wax uu la jiro yaqduruhu ku qiyaaso daabiduhu ka xifdiyayaa uu ku qiyaasayo bimi'atin boqol ayaaman ay min ayaamin maalmo ah lix sannadood iyo boqol maalmood meelahaasuu jiraa waqiila waxaaba la yidhi bal eh arbacatun acwaama afar sanaa buu jiraaye lix ma jirana waa la yidhi e, xalimatu sacdiya sanadkiiba sida caadadaa marbay soo celisaayo reerka keentaa oo ilmihii la arkaa oo magaaladii iyo dekiisii la tusaa kadibna la celiyaa sanad waloy keento iyadoo ku dheggan oo aad u jecel oo baryootamaysa ayaa loo celiya layidhahdaa bal waaya sanadkana ku darso waa loo jadiidiyaa muddo kordhin baa loo sameeya muddo kordhin ayaa loo sameeya iyadaoo sanadkii afraad loo kordhiyo layidhi waa kaase bal soo hayso ayuunbaa maalmo yar kadibba waabay la ordaysaa hooya iga qabta qofkii ku dheganayd maalin dhaweyto oo la ordaysa oon cidi weydiin oo cidi farriin u dirin markiiba waa la fahmayaa maxaa dhacay way ka yara meermeertay may sheegin aakhirkii dambe warranto waxay tidhi iyagoo maqasha la jooga isaga iyo wiilkaygii ayuunbaa laba ninoo dharcadi u yimaadeen xaqiiqdii waa malaku jibriil iyo mikaa'iil markiiba way qabteen nebiga calayhi salaatu wasalaam way jiifiye waa dilaaciyeen laabtiisay dilaaciyeen qalliinka iminka kunka sayloon la samaynaya ee kunka suuxiso lagu samaynaya ee ayaamaha loo jiifayo oo casriya oo malaa'igi samaynayso oo ilbiriqsiya qalliin baa u sameeye wiilkii yaraana waa arkaya wuu orday ilaa reerkii wuxuu leeyahy akhuya qurashi akhadahu rijaal wiilkii yaraa walaalkee qurayshta ahaa niman baa qabtay waa la soo orday markiiba waxaa loo yimi isagoo intay toleen istaagay oo weli midibkiisu yar doorsoon yahayoo aanay ka bixin xanuunkii ayay u yimaadeen mise eegeen waxba qabo anas minaalikoo kale wuxuu sheegay in khayd yar la arki jiray wax dun la moodo oo aad u yar baa la arki jiray wuui laabta markuu nebigu marada bixiyo ayaa la arki jiray qalliinka noocani saddex jeer baa la sheegaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi siduu tilmaamayo taqiyudiin asubki raxmatullahi taala culimo qaar laba sheegana way jiraan laakiin saddexaa xoog badan kow mid waa markanoo culqatu shaydaan baa la tuuray waxaa la tuuray xubin yaroo shayddaanku waswaasiiyo ayaa laga tuuray meeluu ka waswaasiye maba leh innaga cidinaganama tuurinoo waa kaayna macmiishay waa kaayna macmiishay xageeba laga geli ta labaadna waa cinda bicatihi markii la soo saarayey qalliin baa loo sameeyey markaana cilmi iyo xikmad baa laga buuxinayey iyo deganaan iyo dulqaad marka saddexaadna waa habeenkii la dheelminayey ee samaawaadka la geynayey awoodduu ku heli lahaa fuulitaanka ilaa caalam kalea la geynayaa ayaa la sii raacinayey waxiina shaqa waa yahay intaa kadib hooyadii waxay u qaaday xagga madiina waxay booqanaysay akhwaalan lahu ay akhwaalan liabiihilijadihi wey waa awowgii cabdilmualib abtiyaaladii laakiin isaga abtiyaal looma noqonayaane re'ayeyi waxbau noqonayaa deetana markay booqatay waxaa la socotay ummu ayman barakatulxabashiya fa maridad nebiga hooyadii waa bukootay raajicatan iyadoo laabanaysa wa qubidat fa dufinat waxaa lagu aasay hunaaka halkaa bilabwaa'i walxaal cumruhu wahwa isaga oo cumruhu cumrigiisuu yahay sittu siniina maca shayin yaqdiruhu ku qiyaasayo daabiduhu ka xifdiyaya bimi'atin ayaaman boqol maalmood wa qiila waxaa la yidhi bal arbacatun acwaaman wa afar sannadood wa xiina maatad markay dhimatay xamalathu waxaa soo qaaday nebigii baraka lijaddihi awoogii bay u soo qaaday bimakkata almubaaraka makada barakaysan bay ugu keentay kafalahu isna waa kafaalo qaaday ilaa tamaami cumrihi ilaa cumrigiisu noqonayay amaaniyan siddeed jir uma madaa isna waa u liqabrihi qabrigiisu u dhaqaaqay baa soo qaaday ile hooyadii waa taa geeriyootay awowgiibay ku sintay cabdilmualib cabdilmualibna laba sanoo wax yar dhiman ayuu isna gacanta ku hayay isna madaa liqabrihi saasuu ku geeriyooday ilah waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayka